alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu alaa muxamedi wala aali muxamed wasalama tasliiman kaiira waxaynu joognaa dersigii ugu dembeeyey kitaabkii xisnumuslim saakay taarikhdu tahay koob iyo labaatankii bishii saddexaad rabiicu lwal kun afar boqol iyo labiyo afartankii hijiriga baynu khatimaynaa in sha allahu tacaala kitaabkii xisnulmuslim ilahay ha inagu anface xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo konton wa qaala sala allahu aleyh wasalam nebigu waxa uu yidhi ayacjizu axadukum an yaksiba kula yowmin alfa xasana rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam miyuu ka caajisaya oo awoodi waayayaa midkiin an yaksiba kulla yowmin inuu shaqaysto maalin kastaba alfa xasana kun xasana inuu shaqaysto miyuu awoodi waayayaa oo ka caajisaya bimacnaa waa awoodi karaaye ha la yimaada macnuhu dhacaya fasa'alahu saa'ilun min julasaa'ih waxaa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa su'aalay saa'ilun mid weydiiye oo min julasaa'ihi dadkii la fadhiyey ka mid a ah, ayaa wuxuu su'aalay kayfa yaksibu axaduna alfa xasana siduu midkaaya u shaqaysanayaa kun xasano qaala yusabbixu mi'ata tasbiixa fayuktabu lahu alfa xasana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yusabbixu mi'ata tasbiixa boqol goor buu tasbiixsanayaa wuxuu ilaahay u tasbiixsanayaa rabbi nasahayaa boqol tasbiixood fa yuktabu lahu alfu xasana markaasaa loo qorayaa kun xasano boqol lagu dhuftay toban waxay noqonaysaa kun man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha aw yuxatu canhu alfu khatii'a ama waxaa laga daadinaya oo laga ridaya ama laga masaxayaa eh, alfu khatii'a kun dembi kun dembi baa laga daadinaya waxaa loo jeedaa dembiyadii sakhaa'irta ahayd baa laga tilmaamaya xadiiska waxaa soo wariyey muslim waana min xadiisi sacdi bni abi waqaas marka xadiiskani wuxuu sheegayaa tasbiixda fadligeedu siduu u weyn yahay ayuu tilmaamaya qadar yar ayuu qofku ku tasbiixsanayaa boqol goor tasbiixda markaa subxaana allah u odhanaya wakhtigay ku qaadanaysa ma badna waxaa dhici karta inuu waxa weeye laba daqiiqo ama wax la mid ah laba daqiiqo ama saddex daqiiqo inuu ku tasbiixsan karaa dhici karta labadaa daqiiqe ee markaysaa boqolka goor uu ku tasbiixsanaayo ayaa waxa uu ka helayaa kun xasano ama waxaa laga daadinayaa kun dembi waa fadiila cadiima waa fadli aad iyo aad weyn xadiiska laba boqol iyo sagaaliyo konton man qaala subxaana allahi alcadiimi wa bixamdih nebigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam man qaala ku kastoo yidhaahda subxaana allahi alcadiim ilaahay baa xumaan ka nasahan allahaasoo alcadiimi ki weynida badnaa ahaaday wabixamdihi ay wausabixuhu ilaahay waa u tasbiixsanayaa oo xumaan baan ka hufayaa bimacnaa ku ammaanaya inuu ka dheer yahay bixamdihi xaalaan ku dheehaayo ku lamaanaynaayo mahdnaqiis gurisat lahu nakhlatun fi ljanna waxaa markaa loo beeraa geed geed timireeda ayaa loogu beeraa jannada gudaheeda subxaana allaahi alcadiim wabixamdihi markuu intaa yidhaahdo geedgeed timireeda ayaa jannada loogu beeraa xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi iyo xaakim waana saxiixiyey markaa tirmidi xaakimna waa saxiixiyey albaanina waa saxiixiyey waana min xadiisi jaabir ibni cabdillaah weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa marka tasbiixda iyo xamdinaqaa oo ilaahay u tasbiixsanaayo ilaahayna u mahadnaqaayo markuu intaa la yimaado in geedgeed timireeda jannada loogu beeriyo jannada in loogu beerayo ahlusunna waljamaca waxay qabaan jannada iyo naarta mid waliba waa abuuran yihiin oo dib lagama abuuraye horay u abuuran yihiin oo loo sameeyey yacnii jannada iyo naarta mid walba ilaahay horu u abuuray waayo ilaahay wuxuu inoo sheegay jannadu inay diyaarsan tahay uciddat lilmuttaqiin uciddat liladiina aamanuu waa loo diyaariyey waa shay markaa diyaarsan oo abuuran wey marka waxa isweydiin leh hadday jannadu abuurantahay see geed loogu beerayaa ile geedku jannadu ka mid yahay waxay ahlucilmigu yidhaahdeen jannadii asal ahaan waa abuuran tahay laakiin waa qaabila liziyaada in la kordhiyo ayay aqbashaa oo marka la yidhi waa abuurantahay macnaheedu maaha waxba laguma kordhinayo wax lagu kordhinayaa oo adiladu waa sheegaysaa laakiin asalkeeda ayaa abuuran saas aawadeed dhir in lagu beero ama guryo laga dhiso ma diidayso man banaa lilaahi masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka markaa guri ilaahay dartii u dhisa masjid ilaahay guri buu jannada uga dhisaa waxay ku ducaysatay markaa aasiya imra'atu fircawn rabbi bni lii cindaka beytan fi ljanna ilaahw ii dhis cindaka adiga agtaada iiga dhis beytan guri ii dhis fi ljannati jannada gudaheeda iiga dhis marka yani waxa weeye guryo aan ka dhisnayn iyo dhir aan ka beernayn in dib lagaga sameeya waa jirtaa oo jannadii waxay aqbalaysaa in la kordhiyo laakiin asal ahaan way abuuran tahay marka labadu isma diidayaan labadaba sidoodaa loo rumaynaya xadiika waqaala sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ihi calayhi asalaau wassalaam ya cabdallaahi bna qaysin cabdilaahow oo ina qays ahow waa abu muusa alashcari ayaa magiciisa waxaa la jiray cabdullahi ibnu qays alaa adulluka calaa kanzin min kunuuzi iljanna ma ku tusiyaa khasnad khasnadaha jannada ka mida ma ku tusiyaa faqultu balaa yaa rasuula allah wuxuu abuu muusa alashcari yidhi haa baan ku idhi rasuulka ilaahayow sala allahu aleyh wasalam qaala qul laa xawla walaa quwata ila billaah nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa laa xawla walaa quwata ila billaah ilaahow wax xeelada iyo tab ah oo aannu ficil ku awoodi karno ama xarako ama dhaqdhaqaaq ama xasilooni ama odhaah ma jirto walaa quwata wax tamara iyo awooda oo aannu ficil ama xarako ama dhaqdhaqaaq ku awoodi karnaa ma jirto ila billaah ay ilaa biicaanati illaah inuu allah nagu kaalmeeye mooye wax alla waxaannu awoodaynaa ma jirto yandhaqaaq kasta iyo xasilooni kasta iyo eray kasta iyo ficil kasta ma karno oo tab iyo tamar aannu ku awoodnaa ma jirto haddaanu rabbina awoodsiinoo nagu kaalmayn xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim min xadiisi abu muusa alashcari xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in la yidhaahdo laa xawla walaa quwata ila billaah in lagu helaayo khasnad khasnadaha jannada ka mida in lagu helayo ayaa laga qaadanaya shay cadiima ah. waayo kelmaddani waa tawxiid waa qirasho la qiranaayo in waxa weeye markaa wax awooda aan lalahayn wuxuu rabbi siiye mooyaane waa tawxiid rabbi la keliyeynaayo waa awoodda ilaahay baa leh annaguna marka waxa wax awooda melihi waa ictiraaf la qiranayo dacfiga iyo baahida iyo taagdarrada iyo tamardaraanta yacni la qiranayo wey yacni la qiranayo lana rumaynaayo in allah marka awoodda la gaar yahay waxaanu rabbi ku karsiinna inaanad karayn marka waa shay cadiim ah mm. marka kelmaddani inay fadli badantaa laga qaadanaya tawxiidna waa koobsanaysaayo dee waxaweye allah baa lagu koobay yani markaa awooddii lagu koobay waxaanay markaa kaloo koobsanaysaa dee in rabbi markaa waxa weeyaan icaanada iyo kaalmada laga doonaayo oo muraadka looga jeedo rabbi lagu koobaayo dee in la kaalmaysanayo ilaahay kaalmada laga baryayana waa laga qaadanaya xadiiska laba boqol iyo koob iyo lixdan wa qaala sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam axabu alkalaami ila allahi arbac hadalka xagga ilaahay loogu jacaylka badan yahay waa afar subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afartaa kelmadood weeye subxaana allaahi ilaahay baa xumaan ka dheer oo xumaan ka hufan aan wax xumaan a shaqo ku lahayn wax nuqsaana iyo wax eeba aan wax shaqa'a ku lahayn waa ka nazahaya waa ka hufaya manaa waa ku ammaanaya inuu ka dheer yahay walxamdu lilaah mahadoo dhanna ilaahay bay u sugnaatay walaa ilaaha ila allaah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane allahoo qura xaq lagu caabudaa cid kale haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday kaa'ina mankaan cidduu doonaba ha noqdo wallaahu akbar ilaahay cid walba waa ka wen yahay ay akbaru min kulli shay wax walba ilahay waa ka wen yahay laa yaduruka biayihinna badaat laa yaduruka ku dhibi maayo biayihinna bada't kooda aad ku bilowdaa ku dhibi maayo yanii kelmadaha kelmaddaad ku bilowdaa waxba ku yeeli mayso taa doontaad hormarin kartaa taa doontaad dibdhigi kartaa xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi samurata ibni jundub saxaabiga soo wariyey waa samurata ibni jundub xadiiskanna waxaa laga qaadanaya afartan kelmadood in ilaahay aad u jecel yahay axabu alkalaami ila allaahi arbac adkaarta ilaahay lagu xuso afartani inay ugu fadli badan yihiin ayaa laga qaadanaya waxaa ka fadli badan qur'aanka oo qur'aanku waa kalaam ullah qur'aanku waa kalaamkii ilaahay fadlu kalaami illaahi cala saa'iri alkalaami ka fadli illaahi cala khalqih sida asar ku soo aroortay fadlu kalaami illaahi cala saa'iri alkalaami ka fadli illaahi cala khalqih hadalka ilaahay mudnaanshaha uu ka hadalka kale waxay la mid tahay sida ilaahay khalqigiisa uga mudan yahay baa hadalkiisuna hadallada kale uga mudan yahay marka kalaamka ilaahay waa afdalu dikri laakiin dikriga aan qur'aanka ahayn waxaa ugu fadli badan afartan kelmadood ayaa ugu fadli badan markaynu leenahay dikri ilaahay lagu xuso qur'aanka ayaa ugu fadli badan waxaynu ka hadlaynaa min xayu alasl asal ahaanta loo jeedaa asalku uu ugu khayr badan yahay asal ahaan laakiin awqaadda qaarkooda adkaar loo xadiday in adkaartaa lala yimaado mawdica caynkaasaa dikriga nasan loogu xadiday ee deliilku sheegaayo in markaa la yidhaahdo baa ku fadli badan cala sabiili mithaal salaadda marka la tukanaayo adkaaro iyo ducooyin baa laynoo sheegay in la akhriyo awqaadda qaarkood hadday tahay marka rukuucda hadday tahay marka ictidaalka hadday tahay fadhiga laba sujuudo udhexeeya hadday tahay sujuudda awqaadda caynkaasi adkaaraha soo arooray iyo ducooyinka soo arooray ayaa afdala in lala yimaado oo iminka rukuucda iyo sujuudda dee qur'aan in la akhriyo waaba la reebayba wakhtiga inaad qur'aan akhridaa afdal ma bal fadiila kuma jirto inaad qur'aan akhrido waaba manhi afdal waxa ah ashyaada loo sheegay ee tasbiixdii waxyaalaha la halmaalaa in waxa weye la akhriyo ayaa afdal ah awqaadda xataa nahyigu aanu soo aroorin oo qur'aan in la akhriyo aan laynaga reebin oo salaadda ka mid a ah hadday tahay fadhiga labada sujuudo udhexeeya hadday tahay fadhiga markaad eh, ataxiyaadada hadday tahay waxa weeyaan eh, ta rukniga kaba kaaliba hadday tahay fadhiga salaadda dhexdeeda ah ee ataxiyaad loo fadhiisanayo hadday tahay ictidaalka awqaadda caynkaasa qur'aan in la akhriyo waxaa ka fadli badan adkaaraha soo arooray iyo ducooyinka soo arooray in la akhriyo ayaa afdala waxaa dhici karta shay mafduula oo laga fadli badan yahay wakhtiyada qaarkood inuu noqdo afdal oo xilligaa usaa ku noqdo ya min hayr munaasab waa ka odhanaya suyuudi wa yacridu lilmafuuqi maa yajcaluhu musaawiyan aw qudima baab kale ku saabsana wuxuu ka warramayey axaadiistu siday u kale quwo badantah xadiiska saxiixaynku markaysaga isku waafaqeen ugu horeeyo maraatib buu saa u soo dhigay toddoba martabuu taxay adamart oo ka bukhaariyo muslim isku waafaqeen baa ugu horeeya ka bukhaari la gaar noqdaa ku xiga ka muslim la gaar noqdaa ku xiga ka shardigo isku waafaqeen ka shardiga bukhaari ka shardiga muslim ya dabeed markaasu waxawey saa u wadaya kii culamo kale tasxiixiso shardi caalim kale ku asaxay markaasu rubamaa yacridu lilmafuuqi maa yajcalhu musaawiyan aw qudima waxaa dhici karta kii laga sarreeyey inuu u soo dariyo wax ka yeelaya kaa ka fadli badnaan jiray kaa ka mudnaan jiray mid la siman wax ka yeelaya amaba wax lagaga qadimo oo isaga lagu hormariya ay ku sugantay ayaa dhici karta marka adkaaraha awqaadda ay muxadadka ku yihiina ku soo arooreen in lagula yimaadaa ayaa afdal ah xadiiska laba boqol iyo labiyo lixdan jaءa acraabiyun ilى rasuuli اllahi salى اllahu aleyh wasalam nin reer miya ayaa u yimi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi callimnii kalaaman aquuluh wuxuu yidhi ibar kalaaman hadal ibar hadalkaasoo aquuluhu aan idhaahdo ibar hadalaan idhaahdo ibar waayahay faqaala callimnii kalaaman aquuluh qaala qul laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allaah id xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane allahoo keliya xaq lagu caabudaa waxdahu xaaluu allah keligii yahay ayaa ilaahnimada xaqa ahi u sugnaatay laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn oo cid wax la wadaagta aynay jirin ayaa ilaahnimada xaqa ahi u sugnaatay marka waxdahu iyo laa shariika lah waa xaalaani mu'akidaan waa laba xaal oo labaduba tawkiid faa'iidaynaya midna waa tawkiid lilisbaat oo ila allaahu ah ila allaahu isbaatkaasay adkaynaysaa waa waxdahu waxdahu waa tawkiid lilisbaat laa shariika lahuna waa tawkiidu lilnafyi yani nafyiga laa ilaaha ayay markaa tawkiidinaysaa adkaynaysa allahu akbaru kabiira allaahu ilaahay akbaru waa ka weyn yahay wax walba ay akbaru min kulli shay kabiiran xaala kownihi kabiiran wuxuu wax walba ka weyn yahay xaaluu ahaaday kabiiran mid weyne badan uu ahaaday kabiiran waa xaal waana xaala laazima xaalku wuxuu u badan yahay haaliban in marka waxa weeye marka muntaqil inuu yahay xaala muntaqilu u badanye laakiin nooc kaleu leeyaho laazime ah waxaa laga tilmaamaya laazim weeyo marnaba inuu kabiir yahay kama bixin haalibka intiqaalka ah xaalka laakiin xaala laazima jirta waxaa laga tilmaamayaa isagoo mar aan ahayn sidan ma noqon ee mar walba waa ahaa hor iyo horaanba yani weligiiba waa ahaa bila weligiina waa ahaanaya waana yahay weligii kabiiran buu ahaa uu yahay weligiina ahaanaya maruu ka baxay oo aanu sidaa ku sifaysnayni ma jirto kabiiran xaaluu weyni badan yahay ayuu ilaahay marka akbar ahaaday marka damiirka akbaru ku qarsoon baa laga xaalaynaya akbaru huwa wuxuu akbar min kulli shay yahay kabiiran xaala kownihi kabiiran xaaluu weyni badan yahay walxamdu lilaahi kaiira mahadoo dhammi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay kaiiran ay xamdan kaiiran mahadnaq fara badan ama axmaduhu xamdan kaiiran waan u mahadnaqaya axmaduhu waan u mahadnaqaya ilaahay xamdan mahadnaq kaiiran fara badan subxaana allaahi rabbi alcaalamiin subxaana allah ilaahay baa xumaan ka oo ka dheer rabbi alcaalamiin allahaasoo rabbi alcaalamiin khalaa'iqdoo dhan u rabbi ah oo kulligood u rabbi ah khalaa'iqda dhammaantood u rabbi ah oo rabbi laga sifeeyo allahi laga sifeeyo ama weji kale cala sabiil bedel subxaan allah ilaahay baa xumaan ka nasahanoo ka dheer ka bedelo rabbi alcaalamiin khalaa'iqdoo dhan kii u rabbiga ahaa baa xumaan ka nasahaan oo ka dheer laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla wax markaa xeelada iyo tab ahi ma jirto ama nooma sugnaan ay laa xawla lana walaa quwata wax iyo xoogina nooma sugnaan ila billaah inuu ilaahay nagu kaalmeeyo mooye yacni tab aanu markaa dhaqaaq ama xasilooni ku awoodno ama aanu kula nimaadno yacni dhaqdhaqaaq aanu kula nimaadno ama xasilooni aanu kula nimaadno ama eray aanu kula nimaadno ama ficil aanu kula nimaadno nooma sugnaanin walaa quwata wax tamara iyo awooda oo markaa dhaqdhaqaaq ama markaa xasilooni ama ficil aanu kula nimaadnaa nooma sugnaanin ila billaah inuu ilaahay nagu kaalmeeyo mooyaane allahaasu alcasiizi kii khaalibka ee gacan sarreeyey ahaaday ee shay la midii aanu jirin allahaasu alxakiimi kii xikmadda badnaa ahaaday oo shay weliba halkuu ku habboonaa dhigayay ahaaday qaala fa haaulaa'i lirabbii famaa lii ninkii wuxuu ku yidhi reer miyiga ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi fa haaulaa'i lirabbii kuwaasoo kelmadahan ahi rabbigay bay u sugnaadeen oo lagu caabudayaa oo loogu dhowaanayaa famaa lii maxaa aniga ii sugnaado aan ku ducaysanaya taasi waxa weye waa tacdiim ilaahay la weyninaayo rabbi la ammaanayo ilaahay markaa la weynaynayo aniga xaggayga maxaa khuseeya oo duca ah qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam qul allaahumma akfir lii waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahayow ikfir lii aniga ii dembidhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni warsuqnii i arsaaq oo risiq isiiye risiq xalaala ilahay oo isiiye xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiisi sacdi bni abi waqaas riwaaya ayaa waxay kordhinaysaa abu daawuud soo wariyey oo xadiiska ka mid ah sida mu'alifkuba hoosta uu ku sheegaayo markuu ninkii jeestay reermiyiga ahaa uu tegey ayaa nebigu wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam laqad mala'a yadayhi min alkhayr wuxuu ka buuxiyey labadiisa gacmood khayr buu ka buuxiyey macnaa sidaa hadduu yidhaahdo oo adkaartaa la yimaado ou sidaa ku ducaysto yacni khayr buu gacmihiisa ka buuxiyey ayuu nebigu calayhi asalaatu wassalaam uu yidhi laa xawla walaa quwata ila billaah waxaa caanbaxday oo dadka qaarkood ay ku fasiraan ama mashaayikhda qaarkoodba ay yidhaahdeen can macصiyaة اllahi wlaa quwaةa calى طaacati اllahi lana ila biاllah saasay u fasireen tab aanu macaasida ilaahay kaga baxsanno nooma sugnaan iyo tamar iyo awood daacada ilaahay aanu ku awoodnaa nooma sugnaan inuu rabbi nagu kaalmeeye mooye xaal axwaasha ka mida nooma sugna xaal allah nagu kaalmeeye mooyaane oo kaalmada ilaahay aanu ku dheehanahay mooyaane macnahaasi kolley waa fiican yahay laakiin waa macno qaasir ah oo waxaa fiican in la caam yeelo haddii lagu xadido tab macaasida lagaga baxsado malihin in ilaahay nagu kaalmeeye mooye tamar tamaraannu daaco ku awoodnana melihi in ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane wixii macaasi iyo daaco aan ahayn maadaa iska awoodaa ila waxaa dhici karta ashyaa mubaaxaada ama adduunyaa ama wax la mida qofkii inuu sameeyo ama la yimaado ayaa dhici karta haddii daliilka marka la fasirayo macno caama ah iyo macno khaasa ah labadaba aqbali karo macnaha caamkaa fiican siiqadana waa siiqatu cumuumo laa xawla walaa quwata ila billaah in la caam yeelay marka waxaan yani keensanaysaa siiqadu waayo waa suwarkii cumuumka ay naska ku ahayd idaa buniyat maca laa marka ayu xawl iyo ayu quwa waa inuu soo gashaa marka haddii la yidhaha dhaqaaq kasta iyo xasilooni kasta tab iyo tamar aanu ku karnaa ma jirto inuu ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane waxaa soo gelaya wax walba hadday daacad tahay iyo hadday macsiyo tahay iyo hadday mubaax tahay iyo haddii wax bannaan tahay yani nooc waliba soo geliya nooc waliba waa soo gelaya waayahay waxaa laga qaadanaya adkaarta in la yidhahda inay fadli badan tahay ducadan in lagu ducaysto if yo aakhiraba koobsanaysaana inay fiican tahay ruuxuna markaa duca adduunyadiisa khusaysa iyo mid aakhiradiisa khusaysaba inuu ku ducaysto inuu kulmin karo baa laga qaadanaya allahuma akfir lii waxay ku saabsantahay dembi dhaaf waa wax markaa adduunyada waa wax markaa ku saabsan aakhiradiisa inuu wax anfacaya in ilahay dembigiisa dhaaf wahdini waa saasi leeg warxamni waa soo gelaysaa adduunyada iyo aakhiraba oo inuu aakhiro ilaahay u naxariisto inuu xagga diin ahaan uga naxariisto oo markaa waafajiyo wanaagga xumaanta ka badbaadiyo dembiyada ka badbaadiyo haddii dembi ka dhaco towbadda waafajiyo yani waxa weye tawfiiqda u kordhiyo kullu daalika waxay noqonaysaa min raxmat illaah ya masaa'ibka iyo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka adduunye inuu ka badbaadiyo lafteeda waa min raxmat illaah inuu ilaahay nicamka adduunyada laftooda ugu roonaada waa min raxmat illaah marka raxmadii ifii aakhire baa khusaynaysa warsuqnii waxay ku saabsan tahay xaggii adduunyada oo inuu arsaaq ilaahay siiyo arsaaqda uu ku ducaysanaya waa arsaaq xalaal ah bacdu ahlicilmi risqa waa caam yeelaanoo waxay yidhahdaan risq wuxuu qaybsamaa risqun liljsaad wa risqun lilquluubi waalarwaax risq waa laba risq tafsiirka saasa haddii la maro culamada qaarkood ay saa u dhigayaan waxay noqonaysaa warsuqnii in adduunyaya aakhiraba ay khusayso oo waxay yidhahdeen culammadaasi risiq wuxuu u qaybsamaa risiq marka waxa weeye jidharhka arsaaq u ah waxa jidhku ku intifaacayo cunitaanka iyo cabbitaanka iyo raaxada adduunyo ya waa arsaaq waxaa soo gelaya wixii la cunaayey wixii la cabaayey yani markaa meeshii la degayey ciddii la guursanayey waxaa soo gelaya ubadkii waxaa soo gelaya caafimaadkii wahalumajara quwadii ayaa soo gelaysa waxaa kaloo jira risqun lilqulubi waalarwaax xagga nafaha iyo qalbiyada wax arsaaqu ah waa taacada ruuxa in taacadii la waafajiyaa qalbigiisii iyo naftiisii ayay marka u tahay arsaaq u tahay watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun wata cabdullahi bn cabaas risqaa ku fasiray shukriga oo wuxu uhi shukrinaqina ka yeelaysaan takdiib iyo beenin halka badanka culammadu ay yidhaahdaan waa min baabi xadfi mudaaf ay shukra risqikum ayuu ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray daa'ifo culammada ka midna ku raaceen shukriga laftiisa arsaaq ah waa risqun lilquluubi waalarwaax nafaha iyo qalbiyada ayuu arsaaq u yahay mm. ayuu arsaaq u yahay waayo waa nicmo ilaahay marka calaa haada waxay noqonaysaa risqigu warsuqnii inay caam tahay fi dunya waalaakhira ama fi diin waaddunya xadiiska laba boqol iyo saddex iyo lixdan kaana arajulu ida aslama callamahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray ninku ida aslama markuu islaamo callamahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu mid bara ayuu ahaa asalaata salaadda mid bara ayuu ahaa markuu shakhsigu islaamo nebigu wuxuu beri jiray salaadda uma amarahu an yadcuwa bihaa'ulaa'i alkalimaat intaa dabadeedna wuxuu amri jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam inuu ku ducaysto bihaa'ulaa'i alkelimaat kelmadahan inuu ku ducaysto ayuu amri jiray allaahumma kfir lii ilaahw ii dembi dhaaf waarxamnii ilaahw ii naxariiso wahdinii ilaahw i wacaafinii ilaahw caafimaad isii warsuqnii ilaahw i arsaaq xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey min xadiii aariq ibni ashyam xadiiskii taariq ibni ashyam ayuu ka mid ahaa marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ee salaaddu weynaanta ay leedahay oo marka ruuxu islaamo nebigu calayhi asalaatu wasalaam salaadduu beri jiray waayo salaaddu shahaadateynka waa rukniga ku xiga arkaanu lislaam marka la eegaayo alruknu alawal waa ashahaadataan wa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah rukniga koowaad marka laga yimaado waxa ku xiga waa salaada marka muhimadda ay salaaddu leedahaa laga qaadanaya saas aawadeed ba ay u soo aroortay laa diina liman laa salaata lah yani diin ma leh kaan salaad lahayn yani waxa weeye aahaar yani markaasaa tilmaamaysa ama cumar bn khataab uu leeyahay laa xada lilislaami liman taraka asalaa dheef islaamnimada kuma leh kii salaadda ka tagaa waciidda ay ku soo arooreen tegitaanka salaadda laga tegaayo ilaa kufri axaadiista nebigu sala allahu aley waslm ay ku sheegtay bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku salaa faman tarakaa faqad kafar salaada qofka ka taga waa gaal wa xadiisku sheegayo marka salaada in lagu dadaalo la ilaaliyo waa laga qaadanaya dadka qaarkood waxaa dhacda wakhtiyada kale inay tukadaan laakiin marka ama safarka ay yihiin ama ay xanuunsadaan baa laga yaabaa salaada dadka qaar inay ka tagaan tan noocaasina waa arrin qalada wa khaasatan marka la xanuunsado waa markuu ugu sii baahida badnaa salaada haddii ay geeridu ku timaaddo lima ogid gooray ku imanaysee madigoo taariku salaada ah, marka waxa rabbi adla kulmays saas aawoodee qofku siduu awoodi karo waa inuu tukadaa waa inaanu marnaba ka tegin salaadda xadiisku wuxuu kaloo sheegayaa nebigu intaa dabadeed wuxuu bari jiray ducadan inuu ku ducaysto waxaana soo aroortay ducadan lafteeda salaadda gudaheeda in lagu ducaysto oo fadhiga labada sujuudood ugu dhaxeeyo in ducadan la akhriyo baa xadiis kale ku soo arooray marka allahuma akfir lii ilahu i dembi dhaaf warxamnii ilaahu i naxariiso wahdinii ilaahu i hanuuni hidaayadu waxay u qaybsantaa hidaayo guud iyo hidaayo yani waxa weye khaas ah islaamnimada caam ahaan in loogu hanuuniyaa waa hidaayo guud asalkii hidaayada weeye kamaalka hidaayadu waa maxay mas'ale kasta oo sharcigii waxaad u baahan tahay aqoon ahaan iyo camal ahaan sida saxdaa ah in lagu hanuuniyo hadda waa kullu mas'ala kulu mas'ala saas aawadeed ducadaynu ku ducaysanno hidaaya ugu badan ihdina asiraata almustaqiim haddamaarta mas'ale kasta waxay u baahan tahay hidaayo yani adigu waxaad u baahan tahay mas'ale kasta in lagugu hanuuniyo sida saxan hadday tahay cilman iyo hadday tahay camalan nebigu muxuu ku ducaystay calayhi asalaatu wasalaam ihdinii lima khtulifa fiihi min alxaq yani ilaahu igu hanuuni waxa la ysku khilaafay xaqa ah sida oo sawaabka sida saxan lagugu hanuuniyaa dabeedna aad garataa sidan inay saxan tahay kadibna lagu waafajiyaa inaad ku camal fasho waa hidaayo ya marka hidaayada wakhti walba waa u baahanay fii kulli laxda ilbiriqsi kasta hidaayada waa u baahanaa marka ducada hidaayada in la badsado waa laga qaadanaya wacaafini balaayo o dhan inuu ilaahay ka ilaaliyo baa caafimaadka lagu ducaysanaya ka mid a maaha xanuunnada in laga ilaaliyo intuu adduunyada ku nool yahay oo keliya inay u dhacayso wacaafini fi dunya waalaakhira ya if aakhiraba marka caafiya in la siiyo oo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka laga ilaaliyo ya hadday tahay shayaatiin lagu salido hadday tahay in la hufiyo hadday tahay xanuunna inay ku dhacaan hadday tahay masaa'ib kale inay ku dhacaan ya hadday tahay marka inuu ku dhaco eh, dembiye waaweyn oo marka dee ciqaab u sababaya hadday tahay cadaab alqabri iyo cadaab annaar kullu dalika waxay soo gelayaan caafiyada lagu ducaysanayo waayahay xadiiska laba boqol iyo afariyo lixdan ina afdal adducaa'i alxamdu lilaah duca waxaa ugu fadli badan alxamdu lilaah mahadoo dhamm ilaahay bay u sugnaatay wa afdal dikri laa ilaaha ila allah dikri ilahay la xusana waxaa ugu fadli badan laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu baa ugu fadli badan xadiiskana waxaa soo wariyey tirmidi ibnu maajah iyo xaakim xaakimna waa saxiixinaya wakadalika sheekh albanina waa saxiixinaya saxaabigu waa jaabir ibn cabdillah jaabir ibn cabdilahi baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa xus ilaahay lagu xuso inay ugu fadli badan tahay laa ilaaha ila allah afdal dikri laa ilaaha ila allah saas aawoodee in la farabadsado weeyaan ku celcelinta lagu celcelinayo la odhanaayo laa ilaaha ila allah maadaama dikri ay ugu fadli badan tahy waxay culammadu yidhaahdeen fadli badnaanta ay ugu fadli badan tahay daraaddeed waxaa laga yeelay dikriga ugu sahlan xuruufo ad adagoo makhrajkooda iyo soo saaritaankoodu uu qofka dhibaya kuma jiro ama xuruufaha dadka qaar ayna karin ya xuruufteedu waa sahlan tahay waxaa laga yeelay xuruuftay ka kooban tahayba xuruuf aan u baahnayn xataa markaa juhdi badan xataa bishmo la dhaqdhaaji uma baahna waayo wax bishmaha ka soo baxa kuma jiraan carabka u dhalxanaga lagaga shaqaysiinayo iyo wax markaa ka soo baxaya ama xalqiga ama joofka saas aawadeed qofku wuxuu ku celcelin karaa isagoo daamankiisa iyo bishmihiisa aan waxba dhaqdhaqaajin buu ku celcelin karaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah marka waa dikriga ugu fadliga badan weeye maadaama ugu fadli badan yahay culammadu waxay yidhaahdeen wa aysaruhaa nutqan dikri lagu dhawaaqo waata ugu sahlan oo shayga baahida badan dadku u qabaan waa la farabadiyaa waana la sahlaa shayga baahida badan aan loo qabinna waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid ka adag ayuu noqdaa oo sida loo sahlaayo kan aadka loogu wada baahan yahe daruurada loo wada qabo saasoo kale looma sahlo saasoo kale looma sahlo marka waa si dadku ay uga wada faa'iidaystaan oo ula wada yimaadaan baa ku jirta xaraf dhibiclihi kuma jiro xuruufteedu wada muhmal weeye ya waxay culamada qaarkood yidhahdeen waxaa la baraarujinayaa inay ishraak ka marhnaato ay tahay tambiih cala alikhlaas ikhlaaskii in lala yimaado oo wax shirki la yidhaahdo ay ka maran tahay sidaa wax dhibic oo dhan ay uga maran tahay waa noocay yidhahdaan tafsiir ishaari bay culamada qaar wax ka soo qadqaataan ducada waxaa ugu fadli badan baa xadiisku sheegaya alxamdu lilaah oo mahadnaqa rabbi loogu mahadnaqaayo afcaashiisa iyo nicamkiisaoo dhan loogu mahadnaqayaa dee waxay sababaysaa in ilaahay nicamka u kordhiyo ruuxa lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid marka waxay noqonaysaa inay tahay waxa weeye ducaa inay min xayu almacnaa ay noqonayso ida asna calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi athanaa'u shakhsigu hadduu maalin ku ammaano ammaantu ku ammaanaa kaga filan inuu isu kaa bandhigo oo ku yidhaha wax isii marka waa ducaa min xays macnaa xadiiska albaaqiyaat asaalixaatu subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar hadhaayada alsaalixaatu wan wanaagsani subxaana allaahi waa ilaahay baa xumaan ka nasahan waan xumaan ka dheeraynaya ku ammaanaya inuu ka dheer yahay walxamdu lilaahi mahadoo dhammi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ama alxamdu mahad jinsiga mahadoo dhan lilaahi ilaahay baa la gaara walaa ilaaha ila allaahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane allah keliya xaq lagu caabudaa cid kale haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday wallaahu ilaahay akbaru ay akbaru min kulli shay cid walba ilaahay waa ka wen yahay culamada qaar baa u fasira kabiirun yani waa wen yahay lakiin bacdu ahlicilmi waxay akbar in sidiisa loo fasiro tafdiil baa fiican waayo dadka qaarkood baa u qaba ashyaa badan inay weynti marka haddii la yidhahdo waxa weye waa akbar oo isagaa ka weyn wax walba deetanaa madxi badan ammaan badan waayo shay kastoo kabiiri akbar ma wada aha laakiin shaygii akbaru min kulli shay ah wax walba ka weyni laabudda kabiirna waa yahay laakiin kabiir kasta akbar ma aha wallaahu ilaahay akbaru waa ka wen yahay wax walba lamama barbardhigi karaba walaa xawla walaa quwata ila billaah wax tab ah waanu dhaqaaq iyo xasillooni ku karnaa ma jirto ama nooma sugnaan walaa quwata wax xoog ah waanu dhaqaaq iyo xasilooni ku awoodnaa nooma sugnaan ilaa billaahi xaal axwaasha ka mida ah, xaalaanu ku dheehannahay mooyaane kaalmada ilaahay aanu ku dheehannahay ama xaalaanu ilahay kaalmaysanayno xaalkaasumaanu awoodnaa xaal kale ma awoodna waxaa soo wariyey imaam axmed iyo nasaa'i fi lkubraa iyo fii camal alyowm walleyla iyo xaakim iyo abaraani fi alawsat iyo abaraani fi sahiir min xadiisi abi hurayra xaakimna waa saxiixiyey albaanina waa saxiixinaya laakiin ziyaadada walaa xawla walaa quwata ila bilah xadiiska abi hureyre kuma jirto waxay ku soo aroortay xadiiska abi saciid bay ku so aroortay xadiiska abi saciid abi saciid alkhudri xadiiskiisana waxaa soo wariyey xaakim iyo ibn xibaan iyo ayaa soo wariyey nasaa'i waa u nisbaynayaa ibn xajar siduu mu'alifkooda hoosta ku soo naqlinaayo oo ibn xajar buluqmaraamka wuxuu odhanayaa nasaai baa soo wariyey ibnu xibaan iyo xaakimna waa saxiixiyeen xadiiska abi saciid laakiin nasaai kama helin nasaai waxaan ka helay ka abi hurayra nasaai waxaan ka helay ka abi hurayra laakiin ka abi saciid nasaai kama helin laakiin kutubo kala soo saaraya oo ibnu xibbaan ka mid yahay oo xaakim labada waa soo wariyey oo xaakim ka mid yahay oo abu yacla almawsil ka mid yahay iyo culamo kaleba laakiin dhammaan waxaa laga soo wariyey riwaayada daraaj can abilhaysam axmed maxamed shaakir waa saxiixinaya laakiin ka daraaj can abilhaysam sida saxiixa waa in la daciifinaya xaafid ibnu xajarna waa sheegayaa taqriibka dariiqa wix lagu soo wariyaa inuu dacfi ku sugan yahay ama idiraab waa tilmaamaya waayahay marka xadiidku wuxuu asaxay isagoo ayna ku jirin ziyaadada ah walaa xawla walaa quwata ila bilah shawaahidna waa leeyihi shawaahiddaa dhammaan ka abi saciid mooyaane oo daciifkaa ah mooyaane waa ka maran yihiin ila marka waxay noqonaysaa albaaqiyaat asaalixaat afarta kale in xadiisku sheegayo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar afarta kale inay ku dhacayso baabka boqol iyo koob iyo soddon kayfa kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam yusabbix sidee buu ahaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam mid u tasbiixsadaa xadiidka laba boqol iyo lix iyo lixdan can cabdilaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala ra'aytu anabiya sala allahu aleyh wasalam yacqidu tasbiixa biyamiinih cabdullaahi bni camrin waxa uu yidhi waxaan arkay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yacqidu tasbiixa xaaluu guntaayo tasbiixda biyamiinihi midigtiisa ku guntaayo yacqidu waa jumla xaaliya waxaan arkay nebiga calayhi asalaatu wasalaam yacqidu xaalu guntaayo atasbiixa tasbiixda biyamiinihi midigtiisa ku guntaayo xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja iyo nasaa'i iyo imaam axmed iyo bukhaari fi اladab اlmufrad iyo ibnu xibbaan fii صaxiixi waxaa saxiixiyey tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaafid ibnu xajar kitaabkiisa nataa'ijka mawaadicda qaar waa ku saxiixiyey mawaadicda qaarna waa ku taxsiiniyey wakadalika waxaa kaloo saxiixiyey sheekh albani xadiiskan waxaa laga qaadanaya marka la tasbiixsanayo in tasbiixda faraha lagu tiriyo khaasatan midigta lagu tiriyo riwaayada biyamiinihi duruqda qaarkood kuma soo aroorin laakiin ariiqyada qaarkood bay ku soo aroortay marka marka la yidhaahdo waxa weeye ibnu qudaama ziyaadiyey loogama jeedo jeebkiisu ka siyaadiyey waa isilaax yani markaa xadiisi ah haddii raawi ruwaadda axaadiista ka mida xadiisu soo wariye la yidhahdo wuxuu ziyaadiyey saas waxaa laga tilmaamaya xadiiskii marfuuca ahaa buu ku soo wariyaa loo jeedaa macna qalada ha u qaadanoo hays odhanin isagaa jeebkiisa kaga darsaday waayo raawigu wax iskama siyaadin karo waxaanuu ka warramayaa waa xadiis nebi calayhi asalaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa tasbiixda in faraha lagu tiriyo khaasatan faraha midigta lagu tiriyo sunnadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ficliga ahayd waa taas sunnada qawliga ah lafteeda sunnadiisa qawliga ah ee odhah ahaan uu u sheegay in lagu tasbiixsadana waxay ahayd iyaduna faraha in lagu tiriyo faraha caaradooda in lagu tiriyo oo nebigu calayhi asalaatu wasalaam waxa waxauu yidhi isagoo dumar la hadlaya calaykunna bitasbiixi waltahliili waltaqdiisi wacqidna bialanaamil fa inahuna mas'uulaatun mustanaqaat wala takfulna fatansayna araxma xadiiska yusayra oo tirmidi iyo imaam axmed iyo abu daawuud iyo xaakim ay soo wariyeen inkastoo alfaaddu xoogaa kale yara duduwanta riwaayada tirmidigu waxay sheegaysaa in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam calaykunna bitasbiixi waltahliili waltaqdiis waxaa laazimtaan tasbiixda iyo tahliisha iyo taqdiiska yani subxaana allah iyo laa ilaaha ila allah iyo nasahadda ilaahay nasahaysaan ashyaada laazima wacqidna bilanaamil faraha caaradooda ku gunta fainahuna mas'uulaatun mustanaqaat waa la su'aalaya waana laga dhawaajinaya laga hadlinaya maalinta qiyaame walaa takfulna haafil ha noqonin noqoninoo ha mooganaaninoo dikriga haka mooganaanina fatansayna araxma deedna naxariista ay lowdaan shayga laydinku naxariisan lahaa ay lowdaan riwaayaadka kale ku soo arooray kutubta kala duwan aynu sheegnay waa ku lafdi dhow yihiin lafdiga abu daawuudku wuxuu sheegayaa can yusayrata radia allaahu canha ana الnabiya salى اllahu aleyh wasalam amarahuna an yuraacina bاtakbiir wاtaqdiisi wاtahliil waan yacqidna biاlanaamil fainahuna mas'uulaat mustanطaqaat xadiidka saa ku soo arooray waa haabita waa sugan yahin sheekh albanina waa taxsiininaya culamo kalena waa quweeyeen marka xaakim laftiisuna waaba saxiixinaya marka wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam amray inay waxaweye faraha caaradooda ku guntaan wacqidna bilanaamil waa amar waxaynu aragnaa sunnadii qowliga ahayd ee nebiga odrah ahaan ugu hadlay iyo tii ficliga ahayd labaduba waxay sheegaysaa faraha in lagu tiriyo taasay sheegaysa ka warran waxaan faraha ahay in lagu tiriyo sida in quruurux lagu tiriyo ama in markaa tusbax lagu tiriyo bisubxa waxa la yidhahdo taas culammada qaarkood waa soo dhoweeyeen waxaana yidhaahdeen dhib male waana lagu tirin karaa qaarkoodna xoogaa waaba ku sii xeel dheeraadeenoo waxay yidhaahdeen in quruuraxa lagu tiriyo ama tusbaxa lagu tiriyaa waaba sunni mutaakhiriinta sheikh ka mid mida ah wuxuu ka qoray risaale la yidhahda sunniyatu subxa tusbaxu inuu sunni yahay waxaa la soo wariyay nicmo almudakiru subxa ruuxa wax uu xasuusiyo dikri xasuusiyo waxa ugu wanaagsan tusbaxa sheikha kitaabkaas alifay waxaa markaa ku sugnayd nooc tasaahula oo axaadiista daciifka ah inuu tasaahuli jiray ilaa lasoo naqliyo axaadiis mawduucah inuu mawduucnimada ka daafacay ou qaarkood yani quweeyeyba waa suyuuti weeye waxaa soo aroortay xadiis yani waxaa la soo wariyey xadiis sheegaya ruuxa magaciisa moxamed la yidhaahdo inuu jannada geliyo risaalo yar buu ka qoray taasna fadliga uu leeyahay ka magaciisa maxamed la yidhahda jannadama waxaa lagu gelayaa magac ruuxa loo bixiyey mise camal iyo ictiqaad baa lagu gelaya axaadiistii buu isku jaabajaabeeyey dabeedna wuxuu yidhi axaadiista caynkaasi waxa weeye waa xasan bay gaadhaysaa darajatu xasan ya darajatulxasan bay gaadhaysa axaadiistaas waxay culamo kale caddeeyeen inay mawduuca tahay aanay sugnayn ay been abuur nebiga lagu been abuurti tahay mala axaadiistaa mawduuca buu maqlay markuu buusiiri lahaa wuu ka horreeyey isagu suyuuti eh fa ina lii dimmatan bitasmiyatii muxammadan wahwa awfa alkhalqi biddimami nebiga ballan baa naga dhexeeya buuri magacawgayga muxamed laygu magacaabay daraaddeed baa ballan naga dhexeeya ya inaan janno gelayo yani wahwa awfa alkhalqi biddimami waana khalqiga ka ugu oofinta badan ballamada ya waa ugu oofinta badan calaa kulli xaal axaadiistaas lagu soo warinayo nicmalmudakir subxa waxay culammada qaarkood sheegeen inay mawduuca tahay marka nebigu inuu ammaanay ma sugna sheekh albani wuxuu maraya inuu mawduuc yahay xadiiskaas haddiiba xataa mawduucnimada laga doodo dee waxa weeye dacfigu inuu daran yahay shaki ma leh waayo musalsal biducafaa ya waxaa jirta aasaare la soo wariyey iyadoona mawduuca ku saabsan waxaa ugu xoog badan xadiiskii juwayriya inay quruurux ku tirinaysay dabeedna nebiga uu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam dabadaa waxaan idhi afar kelmadood oo waxa markaa aad tidhi oo dhan haddii lagu miisaami lahaa ka miisaan badanaysa ama la miisaan noqonaysa ama la miisaan noqonaysa subxaana allahi wabixamdih cadada khalqihi wa ridaa yani wuxuu sheegayey dikrigaasuu sheegay xadiidka asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim laakiin ziyaadada tilmaamaysa inay qururux ku tirinaysay bukhaari iyo muslim kuma soo aroorin tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey oo la gaar noqday adamaaragta marka waxaa la hayaa ziyaadadaasi ma sugan tahay mise ma sugnaa taasaa la hayaa ciddii u qabta inay ziyaadadu sugan tahay waa xoogaa waxay cuskan karaan weeye bacdi taxsiiniyeyna waa jiraan oo yidhi waxa weeye waa xasan inkastoo tirmidi markuu wax taxsiininaayo oo isagu markaa waxa weeye qaacidadiisu ka duwan tahay xasan lidaatii aanu ka warramayn xasan ligayrihi uuga jeedo yacni oo saasoo kale uu ka tilmaamaayo culamada qaarkoodna waxay mareen ziyaadadaasi inay tahay xadiidka inaynay ku asixin ee sida markaa bukhaari iyo muslim ay ugu soo aroortay buu xadiidku saxiix ku yahay ziyaadadanna waa hayru haabita waayo raawi wax ku sugan yihiin baa la kelin noqday marka hadduu xadiidkaasi asixi lahaa sheegayaa quruuraxa sheegaya waxaa laga qaadanayaa hadduu sugnaado yani jawaas baa laga qaadanayaa in awqaadda qaarkood lagu tirsan karo ay tahay cala sabiili jawaas laakiin sunniyadu waa maxay waa in faraha lagu tiriyo laakiin haayatu maa fi lamri wuxuu faa'iideyn lahaa waxay noqonaysaa un bannaanaansho ay bannaantay laakiin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd inuu faraha ku tiriyo ayay ahayd uuna amray in lagu tiriyo uuna ficil ahaan u sameeyey marnaba aan laga soo rarin inuu quruurax ku tiriyey ama wax la mida hadday weliba aynay asixin dee sunna tarkiyay noqonaysaayo dee ishkaalba ma leh ila wuxuu nebigu sameeyey in la sameeyaa siday sunno u tahay baa wuxuu ka tegey oo qasdan uga tegey in laga tagaana ay sunno u noqonaysa waatu imaamu shaafici yihi walaakin natabicu sunnata ficlan aw tarkan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu raacaynaa xagga samaynta iyo xagga ka tegista mid walba oo wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegeynaa imaam shaafici baa odhanaya marka sunnadii tarkiga ahayd imaam shaafici saas u tilmaamaya a'immada kalena saas leeg bay u tilmaamayan aasaaraa la soo wariyey saxaabada qaarkood laga soo warinaayo oo leeyahay qaarkood waxay lahaayeen khayr dheer oo markaysa marka waxan u taxan abu hureyraa lahaa hebel kalaa lahaa kan baa lahaa yani markaa la tirinayo ya asaartaa sheekh albaani wuxuu sheegayaa inaan waxba ka asixin bacdu ahlicilmi aasaarta may tadqiiqin asaaniiddooda may baadhin oo culamo badani iskuma mashquuliyaan oo aada uguma sii dadaalaan aasaarta saxaabada laga sheegaayo inay sixadooda hubsadaan saxiixa ma tahay mise maa waxaana dhici karta qaarkood waaba tasaahulaanba iminka haddaad nayl awtaar eegto meeshuu kaga warramayo laba bogo uu kaga hadlaayo iyo wuxuu soo aroorinaayo waxaa dhici karta dee inuu is yidhaahdo markaysaa warna asal bay leedahay arrinkani ya laakiin aasaartaa marka la tafniiday oo markaysaa mid mid loo qaado mid walba sanadkiisa gaar looga hadlay risaalana sheikhu waaba ka leeyahaybo waa ka qoraybe waxa markaa caddaatay inaan aasaartaa waxba ka sugnayn oo ruux saxaabada ka mid ee ka asaxday inaanu jirin saas aawadeed sunnadu ma aha in tusbax lagu tasbiixsado maaha in quruurx lagu tasbiixsado maaha hadda mid yaroo tusbax yaroo markaa waxaa weeye hadda mutatawira baa la keenayoo inta farta la gashado halkaa dhagdhagdhagdhag laga tirinayo ba hadda la keena oo ka tiro badanba markaysaa wixii horeba ya malaa dee waxaweye cadadkiisu ma aqaan intuu gaadho ma aqaan marka wax badan lagu tirin karo adkaartuna sideedaba laba nooc weeye nooc muqayada oo tiro laynoogu sheegay ama saddex iyo soddon ha la yidhaahdo ama toban toban ha la yidhaahdo koob iyo toban ha la yidhaahdo boqol ha la yidhaahdo iyo wax la mida iyo adkaaro aan markaa tiro mucayana laynoo sheegin ee mutlaq ah ila muqayad iyo mutlaq buu uqaybsamaa dikrigu midna waa mid muqayadoo tiruu ku xadidan yahi midna waa mid mutlaq ah ka mutlaqa laynaguma odho tiriyaba waxaa kugu filan inaad farahaaga ka tirsato faraha waxaad uga tirinaysaa si ay kugu markhaati kacaan lakiin tirada inaad ogaataa waxba daruuri maaha ya inay aakhiro markhaati kacaanu baad uga jeeddaa faraha marka kaga shaqaysiinayse kaa markaa tiro gaara aan laguu sheegin yani waxa weeye inaad tirada ogaato waxba isku mashquulin ya taas waxa weeye caynkaas waad samayn kartaa marka inaad isku taxallujiso ilaaba ilaa inaad ogaato daruuri maaha daruuri ma aha marka ashyaada noocaasa inaan la isticmaalin baa saxan oo lagu kaaftoomo sida sunnada nebiga ku soo aroortay xadiis sixadiisa laysku hayo xadiiska nawaaga baan iska cuskanayaa war waxaa kaaga khayr badan inaad faraha ku tasbiixsato faruhu faa'iide kale waa kuu leeyay waa mide sixadeedu waa laysla ogolyahy waa qodob waa midda labaadee ficil ahaan buu nebigu u sameeyey waa mid labaad waa midda saddexaadee amar ahaan buu nebigu amray in faraha lagu tirsado waa mid saddexaad waa midda afraadee aakhiray ku markhaati kacayaan buu nebigu yidhi alayhi salaau wasalaam fainahuna mas'uulaat wamustanaqaat waa la su'aalaya waana laga hadlinaya way ku markhaati kacayaan qofka jidhkiisu khayr iyo shar wuxuu sameeyo oo ku markhaati kacaan yani qururuxan ama tusbaxani fawaa'idda noocaasi kuma sugnaa waxaa la hayaa gabadhaasi ma ku tirsatay oo nebigu ma arkay mise kuma tirsanine way iska dikriga way la imanaysa ya marka atastabdiluuna aladii huwa khayru biladii huwa adna ya yacni kii wanaagsanaaye khayrka badnaam inta laga tago ayaa mid hooseeya lala imanaya marka saxdu waxay tahay in faraha lagu tirsado farahana labadaba inaan lagu wada tirin baa xadiiska laga qaadanaya biyamiinihii baa xadiiskani ku qaydaya bacdu ahlicilmi waa sahleen oo waxay yidhaahdeen wacqidna bilanaamili maadaama la yidhi labadaba waa la iskaga tirin karaa in sha allah laa ba'sa midigta se in lagu tiriyaa afdal ah culamada qaar baasaa yidhi laakiin labada weji waxa saxan in la yidhaahdo maye midigta in lagu tiriyo ayaa markaa waxa sunnadu tahay waayo wacqidna bilanaamil anaamishaa waxa qaydaya xadiiskan baa qaydaya yacni midigta sheegaya anaamilulyadi lyumna ayay markaa u fasirmaysa laakiin calaa kulli xaal wejay leedahay qowlka yidhi waxa weeye wacqidna bilanaamil maadaama aan midig la sheegin ayna dhici karto ciddani inay ogeynba inuu midigta ku tirsan jiray nebigu calayhi salaau wasalaam yani lafdiga caamnimadiisa waa cuskan karaa in la yidhaahdo waa dhici karta midigta waxaa kaloo ayidaya in lagu tirinayo xadiidka ku soo arooray kaana yucjibuhu tayamunu fii shanihi kulih yani waxa weeyaan waxaa nebiga cajab gelinayey oo uu jeclaa inuu midigaysto yani marka waxa weeye weysadiisa iyo tahaaradiisa wa fii shanihi kulli marka wax alla wixii sharaf ah midigtaa loo isticmaalaa cunistii midigtaa lagu cunayaa cabitaankii midigtaa lagu cabayaa hadda maaragta wixii wanaagsanaa midigtaa lagu qabanayaa bidixdana waxaa loo isticmaalayaa maa kaana min adan in lagu istijoodo in markaa lagu siinsado oo yani duufkaoo kale lagaga siinsado iyo ashyaada la midkaa yani waxa weeye saasoo kale la samaynaya wixii markaa waxa weeye aan baabutakriim ahayn bidixdaa loo isticmaalaya marka maadaama tasbiixda ay tahay dikri in waxa weeye la tayaamuno oo midigta lagu isticmaalo ayaa markaa taana afdal noqonaysa saas aawadeed asaartaa la sheegayo maadaama aynay sugnayn nebiguna sala allahu aleyh wasalam qowlan wa ficlan u sameeyey inuu midigta ku tasbiixsaday midigta in lagu tasbiixsadaa sunnadu tahay wax kale ha ku doorsanin wax kale ha ku bedelinin haddaba sida loogu tasbiixsanayaa say noqonaysa ma xubnaha laga tirinayaa subxaan allah subxaan allah subxaana allah mise faraha caaradooda weeyo waa la soo laabayaa ya oo farta caaradeedaa lagu qabanayaa baabacada yani markaa dhexdeeda saa loogu soo laabaya bacdi waxay yidhaahdaan xubnaha laga tirinaya waana sida waagii hore aanu tirsan jiray laakiin sida saxiixii waxay tahay waa in marka faraha la laabayo waayo xadiisku wuxuu sheegay caqdi yacqidu tasbiixa biyamiini wacqidna bilanaamil ereyga anaamil maxaa la yidhaahdaa anaamil waa jamcu unmula unmuladuna waa maxay waa arafu lasaabic kutubuluqo o dhan ka baadh faraha caaradooda wey alle haddii laga tegi waayo bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdeen fartu waxay leedahay yani markaa alaau anaamil marka calaa haada hadday wejigaa ay sheegayaan fuqahadu sugnaato in lagu fasiri karo xubnaha baa laga qaadanaya laakiin bacdi waxay tilmaameen culammada luqadu dhammaan inay sheegeen daraf alasaabic in la yidhahdo araa aadooda in la yidhahdo faraha caaradooda in la yidhahdo xadiidku haddaba wuxuu sheegaya weliba caqdi caqdigu waa maxay waa guntid waa in farihii la laabo wacaqada alaaan wahamsiin marka la atixiyaadsanayo xadiiska muxuu sheegayey wuxuu caqdiyey alaaan wahamsiin yani faraha iyo suulka ayuu laabay suulku hamsiin buu ka dhigan yahay faruhuna saddex bay ka dhigan yihin adamaarata caqdi buu sheegaya xadiiska sooma wacaqada alaaan wahamsiin dabeedna musabixaduu taagay socaynka maaha tafsiirka culammadu marka waxa way caqdiga ay ku fasirayaan waa laabitaanka faraha la laabaayo yani wey saas aawadeed siday ku saxan tahay waa in farihii lasoo laabo yani markaa weeye calaa kulli xaal sida fiican weeye saas hadduu laakiin qof sidan ku tirsado ou yidhahdo taasi way iga qaldamaysaa waxba markaysaa kama garanayo cadadkiina ha sixi maayo ya wuxuu ku samayn karaa dee inuu ku saxo aan dhex geliye inuu marna wuxuu ka tirinayaa xaggan marka kale labaadna xagga suulka ka soo tirinaya wuxuuhi subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah intuu furay ayuu haddana xaggan ka tiriyey tobankii markay u dhammaystirmeen bu haddana sida kale u tirinaya yani saasoo kale u tirin karaa hadduu isku daraayo subxaan allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha illa allah wallahu akbar saasoo kale ku tirinayo waa mar saasuu tirinaya marka dambena haddana waa soo bilaabaya caynkaasoo kale wuu samayn karaa calaa kulli xaal hadduu qof yidhaahdo anigu markaysa markaa taasi way ka qaldamaysaa kuma tirsan karo cadad ahaanna waa yartaho shan keliyay noqonaysaa marka inta gooran ku tiriyeyna garan maayo ya waana iga qaldantaa marka sidan baan ku tirsanayaa insha allahu yani waxa weye sida kale ha ka fadli badnaato laakiin waxa weeye waxay noqonaysaa in waxa weeye laysaga saamaxeeyo ayay noqonaysaa ama aan lagu adkaynayn inaan lagu adkaynayn bay noqonaysaa marka taasna sidaas weeyi waayahay baabka boqol iyo labiyo soddon min anwaaci alkhayri walaadaabi aljaamica anwaacda khayrka waxaa ka mida iyo aadaabta wax kulminaysa ashyaada laynagu sheegi doono xadiiskan soo socda xadiiska laba boqol iyo toddobiyo lixdan idaa kaana junxu leyli aw amsaytum hadduu ahaado habeenka dacalkiisa hore junxiga badanka culammadu waxay ku fasiraan madowga tafsiir labaad waxaa la sheegay junxiga in loo jeedo yani markaa waa dacalka in loo jeedo marka idaa kaana hadduu ahaado junxu leyl habeenka madowgiisu diibi isagu wuxuu uh, dooranayaa in markaa daa'ifadii loo jeedo idaa kaana junxu leyl haddii habeenka dacalkiisu uu ahaado aw amsaytum ama aa habeensataan oo qoraxdu dhacdo fakufuu sibyaanakum wakhtiga madowga inaan waxba la sugayne markay dhacdaba in waxa weeye markaa caruurta la celinayo ayaa markaa saxan idaa kaana junxu leyli hadduu ahaado yani bimacnaa uu jiro ama xasilo kana taama junxu leyli habeenka madowgiisu ama habeenka dacalkiisu aw amsaytum ama aa oo qoraxdu dhacdo fakufuu haystoo ceshada sibyaanakum caruurtiinna caruurtiinna haystoo ceshada fa ina ashayaaiina tantashiru xiinaidin waayo shayaammadu wakhtigaa way faafaan fa ina ashayaaiina shayaaiintu tantashiru waa faaftaa xiinaidin goortaasay faaftaa shayaaiintu faidaa dahaba markuu tago saacatu min alleyli saacad habeenkii ka midii markay tagto fakhalluuhum carruurta sii daaya wa akhliqu alabwaab albaabadana xidha wadkuru sma allaah xusa magaca ilaahay marka albaabka la xidhayo magaca ilahay baa lagu xusayaa bismi illaah dabeedna waa lagu xidhayaa fa ina ashayaaiina laa yaftaxu baaban mughlaqan waayo shayطaammadu ma furaan albaab xidhan albaab xidhan shayaadiintu ma furto waawkuu qirabakum waawkuu xidha qirabakum qarbadadiinana xidha yani weelka afka kala haya waa inaa markaa xidhaan qarbadadiinna markaa xidha wadkur sma magaca ilaahayna xusa markaa xidhaysaan magaca ilaahay baa lagu xidhayaa bismi illaah wakhamiruu daboola aaniyatakum weelkiinana daboola wadkuru sma magaca ilaahayna xusa bimacnaa daboolkaa daboolaysaan magaca ilahay ku xusa bismi illaah walow an tacruduu calayha shay-an kulay ku tahay inaad markaysa markaa waxaan yani shay korka saa uga saartaan sida qori iyo wax la mida ah. tacrudu calayha bicuud riwaayaadka qaarkood bicuudin bay sheegaysaa kulaa qori inaad saartaanna ay tahay oo magaca ilahi ay ku xustaan wa aطfi'uu bakhtiya oo damiya masaabiixakum laydharhkiinna damiya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiisi jaabir bni cabdillaah xadiiskana wuxuu tilmaamayaa aadaab badan buu sheegayaa oo marka habeenkii uu soo galo wakhtigaa shayaadiintaa foofaysa dhulkaasay ku kala faafayaan oo wakhti shayaadiintu soo faafto shayaadiintu waxay jeceshay madowga nuurka iyo iftiinkana waa necab tahay ya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aadamiga dhoobaha laga abuuray ilaahay baa qalbigiisa nuuray saas aawadeed nuurkiiyo iftiinku jecel yahay shayaadiintana dabha laga abuuree ilaahay baa qalbigooda madoobeeyey sidaas aawadeed madowgay jecel yihiin madowga ayay jecel yihiin marka wakhtigaas ayay faafaan marka caruurtii waa in la celiyaa adkaare inana akhrisan baa laga yaabaa caqligoodiina markaysa waxa kuma filla magacyo ilaahay oo markaysa markaa hadda yani difaac u ahoo ay akhrisanayaanna carruurtii badiba ma jirto saas aawadee waa in la celiyaayo yani markaa bannaanka aan loo soo dayn wakhtiga maqaariibta ama shaac madoobaadka wakhtiyada noocaasoo kale ah waa inaan la soo dayin oo bannaanka loo soo dayin waa in la xareeyaa waayo shayaadiintii inay duraysaa dhici kartaa hadday arkaan caruurtii oo halkan iska ciyaarayso oo bannaankan iska maraysa ciyaaray ku ciyaarayso iyo markaysa markaa dhibisay dhibaysa daraaddeed inay duraysaa dhici karta saas aawadeed wakhtigaas waa in lagu tarbiyeeyaa in markaa la celiyo caruurtii dumarka lafteedana markaysa markaa lagu lagu hanuuniyaa lagu lagu irshaadiyaa siday markaa carruurta u xarayn lahaayeen marka shayaadiintaa waa looga baqayaa marka qaybta yaree hore habeenku markay tagto carruurtii waxa weya laiska sii daynayaa laakiin maaha debaddii in loo daynaya albaabkii baa loo soo xidhaya laakiin meelahan kale dee daaradii intan bay iska marmarayaan ama gelayaan ama baxayaan taasaa loo jeeda fakhalluhum albaabada u xidha marka albaabka la xidhayana magaca ilahay ku xusa shaydaankii inaanu soo gelin baa la doonayaa haddii magaca ilaahay lagu xuso oo la xidho ma soo gelayo shaydaanku shaydaanku albaab xidhan ma furo meel kasta oo kuu furanna waxa wey inaad xidhaa fiican magaca ilahayna ku xusto ya yani waxa wey khasnadda lafteeda waa inaad xidhaa magaca ilaahayna ku xidhaa haddaad xidho magaca ilaahay ku xidho shaydaankii markaysaa waxaa ma furayo waxna kala baxayo lakiin hadduu iska furan khasnadu dee waa iska guran karaa shaydaanku waa wax dayacan qaar badan baa markaa yidhahda waxa wey lacagti waa waayeyba saan u joogey waa lacag marka horeba dee iska baylaha ahaydoo aan markaa la xidhin marka waxa wey in la daboolaa magaca ilahi lagu xusaa weelka laftiisa saas i waa in lagu sameeyaa waxaa kaloo jira habeen baa jira sanadka ka mida ah, sida xadiis kaleoo muslim saxiixa ku soo wariyey marka uu sheegayo riwaayo xadiiskan ka mida ah weeyaane habeen baa jira sanadka ka midoo cudur uu samada ka soo weel kastoo furan buu galaa nebigaa sheegay calayhi asalaatu wasalaam xadiiskana muslim baa saxiixa ku wariyey ya marka weelkii haddii la daboolo yani ma gelayo yani marka xanuunkaasina geli maayo laakiin isagoo iska furan haddii laga seexdo raashinkii ama biyihii ama weelkii hadhowna wax lagu cuno ama raashinkii la cuno ama markaa biyihii la cabbo iyo wax la mida ama saliiddii wax lagu darsado iyadoo iska furnayd xalay oo dhan waxa ay halis loo yahay xanuunkii laga qaado ma ogid marka habeenku xanuunku soo degaya inay xalay ahayd iyo yna habeen kale tahay ya leys oo ruwaaddii xadiiska soo warinaysay ka mida ayaa wuxuu yidhi waxaa jira cajamtu habeen kaanuunulawal ka mid ah bay aada isaga ilaaliyaan ay yidhahdaan habeenkaa xanuun baa soo dila kanuun awal waa bishan december la yidhahdo wey da koobiy tobnaad waa bisha labiyo tobnaad kulli xaal taas qudheedu mid yaqiin laga qaadan kara maaha waxay u sheegayaan culammadu durfa in waxa weeye markaa dadkaasi waxyaalaha qaarkood ay markaa ku baraarugeen habeen xanuun soo degaa inuu jiro ayna u maleeyeen inuu bishaa ka mid yahay laakiin mid la odhanayo ilaaba ilaa bishaasuu ka mid yahay ma aha muslim waa soo arorinaya hadalka marka waxa leyth waa keenaya laakiin calaa kulli xaal dee muctamad maaha ee in la jiro ayuunbaa laga qaadanaya weelkii marka la daboolayo in magaca ilahay lagu daboolaa oo dikriga ilahay se loo badsanaya kutusinaysa haddii dabool markaa wada daboolaya la waayo waxaa la samaynayaa qori oo kale in la soo qaado bismi illaahi magaca ilahay lagu xuso daad marka waxa weye taas ayaa markaa difaac u noqonaya marka wax gelayaa ma jiro hadduu magaca ilaahay ku xuso oo uu u saaro bismi taasna saas yadaa weeye laydharhka laynagu yidhi sababtana waxaa sheegaya xadiis kale waayo fa ina alfuwaysiqata tudrimu cala ahli lbeyt yacnii jiirka ayaa markaysagaa ku eh, guriga markaa gubaya yani waxaa weeye waa shar badan tahay jiirku saas aawadeed faynuuskii oo kale waxaa dhici karta dee intuu markaysa markaa dabada marka waxaweyan yani uu la galo inuu markaysa marka waa dabeedna u rido dabeedna ka cararo hadhowna markaysa markaa gurigii inuu gubto gurigii inuu gubto marka si aan taasi u dhicin yani larhka iska baktiya xataa dadka markay shitaa reer miyiga ah ee dabka markaysaga guriga ku shitaa wuxuu samayn karaa qoriga xaabada intuu dabada ku marto inuu markaysa marka waa la galo halka yani markaa yacayga si uu markaysa markaa u gubo guriga yani waxaa weeye waa shar un markaa samayn karo taasna saas yadaa ayaa loo yidhi laydhka iska baktiya markiisa markaa loo yidhi hadda laydharhka la isticmaalaa laydharh hadda markaa eh, yani qaabkiya ma aha iyadoo markaa waxaa weeye dee hadda kahrabaa baa la isticmaalaa marka cilladii kolley kuma sugnaanayso saas aawadeed culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ciladii maadaama aynay ku sugnayn mamnuuc markaa ma noqonayso taas uma noqonayso yani xagga laydhku inuu ku badanayo qofkaoo markaysaa laydh badan uu ku qorayay iyo wax la mida yani xaggaas haddaan wax ka soo gelin yani ciladii marka waxa ku saabsanayd jir baa ku gubaya guriga ti ma imanayso haddii la odhanayo de markaysa markaa siliga dabadiisaba wuu jari karaa yani marka waxa bahal ku jari karaa dee taasi farqi ma kale lahaa haddii la baktiyey iyo haddii aan la baktiyin yani laydhka iyadoo la baktiyey taas markaa jaritaanku waa iman karaa mar walba waa ka iman karaa isaga laftiisana waa dhibi kartaa marka jaritaanka la jarayo marka saas aawadeed taasi xoogaa baciid marka weeye marka waxay noqonaysaa in xukunka aanu soo gelin sida ibnu cuthaymiin uu tilmaamaayo mar haddii ciladii markaysaga meesha aynay oolin oo marka waxa weeye hadda gubitaankii uu ku gubayey yani jiirku aynay imanaynin waxay noqonaysaa inay dhib lahayn inuu layrhku markaa shidhnaado ayay markaa noqonaysaa laakiin xaggaas waxa weeye kharashka inuu ku badanayo inuu iska yareeyo ayay ku fiican tahay halkaas waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii xisnumuslim ayaa inoogu dhammaaday insha allahu dersi kale iclaaminta lasoo iclaaminayo wakhtiga lasoo iclaanshuunbaa ogaan doontaan insha allahu tacaala wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin allahuma aamiin subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk